dhawaantaan dhawaantaan waxbaa dhiici doone ee dhulkeennii dhammaantiis dhigbaa qulqulaa ragaa dhiimanaayo ilaah isku dhiibay intee dhulka joogaan waxbaa dhiici doone dhawaantaan dhawaantaan waxbaa dhiici doone ee dhulkeennii dhammaantiis dhigbaa qulqulaa ragaa dhiimanaayo ilaah isku dhiibay intee dhulka joogaan waxbaa dhiici doone adduunkan adduunkan adduunkana ka dhaartay dharaartii ku duuray saliibii dhooban dhanintii midowday dhigoodiina huuray dhawaaqii ilaahay dhagahood ku dhibcay adduunkan adduunkan adduunkana ka dhaartay dharaartii ku duulay saliibii dhooban dhalintii midowday dhiigoodiina huuray dhawaaqii ilaahay dhagahood ku dhibcay dhaxalkii rasuulka dhexdoodii u xirtay dhulkoodii u diiday gumaysii dhooban adoo dhiimanaaya dhaqaalaana haysan maxaad uuga dhuuman ku yimid dhaxalkii rasuulka dhexdoodii u xirtay dhulkoodii u diiday gumaysiga dhooban adoo dhiimanaya dhaqaalaana haysan maxaad uga dhuuman ku yimid dhaqaaqa dhaqaaqa dhalintii islaamka oo dhaqsaaca haweenkii dharaartii ku duula dhuntoodiina guura dhabarka ka toogta rasaastuu dhalaasha dhufeysyada yahuuda dhaqaaqa dhaqaaqa dhalintii islaamka oo dhaqsaaca haweenkii dharaartii ku duula dhuntoodiina guura dhabarka ka toogta rasaastuu dhalaasha dhufaysyada yahuuda ku dhiirta dhiigoodiina quuba dhamacyada rasaasta dhagohood ku miira shacabka ugu asa miinada dhawaaqda dhawaacod badiya kufaartaani dhooban cadowga ku dhiirta dhigoodiina quwa dhamacyada rasaasta dhagahood ku miira dhulka ugu asa miinada dhawaaqda dhawaacod badiya kufaartaani dhooban dhigiini guduudan baladkeen dhammaantiis dhulkaynii ka uura dhaqaajiya dhiigood dhaqso gaargalaadan dhimashada u badii kuwa luumanaya dhawaacoo dhammaystir dhiigiinii guduudan baladkeen dhammaantiis dhulkaynii ka uura dhaqaajiya dhiigood dhaqso gaargalaadan dhimashada u badii kuwa luumanaya dhawaacoo dhammaystir dhibkii aad waxaad bilaawdeen xisbiyada dhunsan maxaad naaga dheegteen adinkaaba dhoofo dhadhanshaa dhammaantiin dhalintii fircooney dhuxushii saciira dhafoorkiin gubayse dhibkii aad bilaawdeen xisbiyada dhunsan maxaad naaga dheefteen adinkaaba dhoofo dhadhanshaa dhammaantiin dhalintii fircooney dhuxushii saciira dhafoorkiin gubayse